أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الحضرمي التريم الشافعي رحمه الله تعالى الجناية هذه تني أحكام الجناية جناية أحكام تدو جناية وحوي ورجدد لقليهي وإتلاف نفس waa naf la talfiyey qof bini aadam ah oo naftiisii la dilay axkaamtiisii kitaabku sida hore baan usoo qaadanay waxa uu ka kooban yahay afar qaybood cibaadaad iyo buyuuc nikaax iyo jinaayaad waxaa inoo soo dhammaaday saddex qaybood ee kitaabka ka mida ah, axkaamtii cibaadaadka waxaa kaloo inoo soo dhammaaday axkaamulbuyuuc beeca iyo axkaamtiisii waxaa kaloo inoo soo dhammaaday axkaamu nikaax nikaaxa iyo axkaamtiisii waa qeybtii kitaabka ugu dambeysay qeybta kitaabka ugu dambaysa waxay ka hadli jinaayaadka iyo axkaamta ay iska leeyihiin jinaayadan markaa ulajeedada laga leeyahay waa aljinaayatu calaa nafsin aw cudwin waa qof muslim oo naftiisii la dhibaateeyo ama xibin qof muslim uu iska leeyahay oo dhibaato loo geysto axkaamta sharcigu uu ka dejiyey qofka muslimka ah ee ahlu towxiidka ah in la dilo waxay ka mid tahay dembiyada kabaa'irta ah oo dembiyada ilaahay laga galo bacda alkufri washirki gaalnimo markii laga soo tago waa dembiga ku xiga oo ilaahay laga galo jala jalaaluh walidaalika saxaabada qaybo ka mida waxayba qabaanba alqaatil laa towbata lahu qofku hadduuba gacan ku dhiigla yahay toobadkeen ilaahay subxaanahu watacaala kama aqbalayo waxaa ka mid ah dadka masaladaa ku tegey oo qaba cabdullahi bnu cabaas cabdullahi bnu cabaas wuxuu leeyahay laa towbata lilqaatil qofku hadduu qaatil yahay oo gacan ku dhiigla yahay towbo ma lahan nabigeenu salى اllahu calayhi wasalam xadiis bukhaari uu saxiixiisa ku warinayay wuxuu ku yidhi أwalu maa yuqضىa min الnaasi yowma اlqiyaamati fi اdimaa أwalu maa yuqضىa min annaasi yowma alqiyaama fi dimaa shayga ugu horeeya bini aadamka loo kala xukumayo oo loo kala qaadayo waxaa ugu horeeya dhiigguu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo sidaas oo kale tirmidi xadiiskii tirmidi uu sunankiisa ku warinayey nabigu sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi zawaalu dunyaa wama fiiha ahwanu cinda allaahi min qatli rajulin muslim zawaalu dunyaa wamaa fiiha adduunyada iyo waxa ku dhex jira oo baabba'a oo zuula ayaa ahwanu cinda allaahi ilaahay agtiisa uga fudayd badan min qatli rajul muslim qof muslimoo la dilo adduunyadana oo baaba'da ayaa ilaahay agtiisa kaga fududoy nebigu salى اllahu عalayh wasalam ilaahayna jala jalaaluhu wuxuu leeyahay wman yqtl muؤmina mutacamida fajazaؤuhu jahannamu khaalida fiiha wغadib allahu calayhi walacanah waacadda lahu cadaaba cadiima waa shan cuquubow qof muumina qofkii dila isagoo u kasaya fajazaؤuhu jahannam abaalmarintiisu waa jahannam khaalida fiiha isagoo ku waaraya jahannamo wغadib allahu calayhi ilaahayna wuu carooday walacanah ilaahayna wuu lacnada waacadda lahu cadaaban cadiim cadaab weynna ilaahay uu diyaariyey jala jalaalu waa cuquubaad shan ah walidaalika aayadda cabdullahi bni cabaas markuu fasirayey wuxuu yidhi maadaama ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha jahannamaa lagu abaalmarin qofka gacanku dhiiglaha ah isagoo weliba jahannamadii ku waaraya cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi laa towbata lilqaatil qof gacan ku dhiigla ah toobo ilaahay kama aqbalay ayuu dhihi jiray cabdullahi bni cabbaas waxaa kaloo ku sugnaaday sunankii saciid bnu mansuur nebigu salى اllahu calayhi wasalam <clears throat> cabdullaahi bni cumar ayaa waxaa u yimid nin qaatil ah ee gacan ku dhiigla ah markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumarow qof muumina ayaan kas u dilay ee ka warranmay markaasuu cabdullaahi bni cumar wuxuu ku yidhi تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة cabdullahi bni cumar wuxuu ku yidhi ninkii gacankudhiglaha ahaa biyaha qabow adduunyada intaad joogto ka dherega uu yidhi biyo qabow maanta kugu dambaysa maalintaad dhimato bis wayuu yidhi naar iyo cadaab iyo ilaahay caro ilaahay albaabkaasaa kugu soo furmayee daqiiqadaha yar ee noloshaada kaaga harsan tasawad min almaaءi اlbaarid ah, hadda ka dhereg uu yidhi inta yarood nooshahay saacadaha yar oo dunida aad ku nooshahay biyo qabow ka dhereg uu yidhi innaka laa tadkhulu اljanna janno ma gelaysidoo albaabkii cadaabka iyo albaabkii jaxiimo ayaa kuu bilaabmayee wuxuu yidhi inta yaroo daqiiqadaha kaaga dhiman dunida biyaha qabow ka cabi wuu oo ka dhereg uu yidhi marka ilaahay subxaanahu watacaala laguma salido waxa weeye qof bini aadam ah oo muslim ah qofku hadduu dilo waa u dhammaato yankudhiglaba qofka hadduu noqdo waa u dhammaatay walidaalika xadiis bukhaarigu uu warinayey waxaa ku yimid laa yazaalu lmu'minu fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraaman inuu nabigu salى اllahu calayhi wasalama uu yihi qofka muuminka ahi kama zuulayo fii fusxati min diinihi diintiisa inuu uga sugan yahay arrin waasica oo dembi dhaaf iyo khayraad iyo barakaad iyo nafaxaad iyo wax walba uu helay maa lam yusib hadduusan asiibin daman xaraam hadduusan qofka muuminku dhiig xaaraama uusan gelin fusxuu isaga noolaan arrin waasacaho dembi dhaafka ilaahayaa u waasaca raxmaddii ilaahayaa u waasaca hadduusan dhiig xaaraama uusan ku dhicin laakiin dhiig xaaraama hadduu ku dhaco tadiiqu calayhi اdunya wاlaakhira addunya aakhiro labadoodaba ciriiriyuu gelahay noloshiisa adduunyadana ciriiriya ilaahay gelin aakhirana ilaahay ciriiriyuu gelin jala jalaaluhu marka waxaa weeye yacni qofku marba hadduu qof muumina uu dilo waxaaba laysku khilaafsan yahay sida ibnu cabaas aanu ka soo qaadnay toobo ma leeyahay mise ma laha toobo ma leeyahay mise ma laha waa khatiir wey anwaacu اljinaayati halaaثatun anwaacu ljinaayati dhibaataynta qofka muuminka la dhibaateeyo noocyadeedii halaaثatun saddex wey saddex nooc ayay u qeybsami qof muuminoo la dhibaateeyo camdun kas jinaayo camdi oo dhibaato ula kac ah wa huwa camdigu qasdu lficli falka u qasidiisa falka u uqasdidiisiiw inaad fal samayso ayaad u qasad wاshaksi wa qasdu shaksi shaksiga uqasdidiisiiw bimaa shay loola qasdo shaygaasoo yutlifu ah wax dila haaliban fii haalibin sida haalibkaa wax wax dila waa inuu shaksiga ula qasdo kaas maxaa la yidhaha waa qatli camdi ah waa qatli camdiyaho ka sahal wa huwa camdigu midka kaska ah qasdulficli falka u qasdidiisa wey inuu wax sameeyo waa inuu u qasdo wاshaksi wa qasdu shaksi shaksiga u qasdidiisa wey bimaa shay loola qasdo shaksiga shaygaasoo yutlifu wax dila haaliban fii haalibin sida haalibka wax dila muxuu ku yihi sheekha dilka oo kaska ah waxaa la yidhaahaa inaad ficilka u qasado inaad wax samayso inaad u qasado shakhsigan aad dilaysana inaad isaga beegsato aad u qasado waxa aad haysato ood wax ku dilaysana uu yahay aalad sida qaalibkaa wax disha sida tooraydii oo kale warankii oo kale seeftii oo kale xabaddii oo kale waxyaalaha bini aadamku ay u yaqaanaan sida qaalibanba in lagu dhinto ayaad qofkii ula qasad hadaa huwa alqatlu alcamdu kaasa waxaa la yidhaha waa dil ka sow wa shibhu camdin qaybta labaad waa camdiga mid shabaha shibhu camdin ay shabiihu camdin kaska mid u eg kasuu u eg yahay laakiin kas ma aha wa huwa shibhu camdigu qasdu daalika almadkuur kaa la soo sheegay uu qasdidiisii wey kan la soo sheegay maxaa loola jeedaa alficli washaksi ficilkan ayaad u qasadda inaad wax samayso shaksigan inaad dhibaato gaarsiisana waad u qasada bimaa shay ayuu ula qastay shaygaasoo laa yutlifu aan wax dilin haaliban fii haalibin sida haalibka aan wax dilin qofkan inuu dhibaato gaarsiiyo waa ula qastay laakiin waxa uu qofka ku dhuftay waa wax sida haalibka aan wax dilin maxaa ka mid a ah? maalan ushii yareed oo mucallimku oo ardaygiisa qur-aanka uu barayo uu ku garaacayo ardaygii wuxuu lahaa ushan bal ku edbiyo ku dhufo ardaygii naftaaba ka baxday waa dhintay noocaas waxaa la yidhaha shibhu اlcamdi shibhu alcamdi ayaa jeedal oo kalead soo qaatay qofkan ku dhufaad isla jeedalka ku garaac jeedalkii ood ku garaacday naftiyaa ka baxday nin saasoo ay ku dhacda hadda kahor wuxuu yidhi delif dhowaa madooliyahu diyuuba qoorta ii geliyo waxaan waxba dilay inuu ula qasday moogta uu ku dhuftay ul iyo waxyaalo noocaas uu ku taagay ninkii ku dhuftay ushii u dhintay ul yar uu ku taagay dilif dhowaa madooliyahu diyuuba qoorta ii geliye dooliya maxaa kaa saaraya mar walba lagu qisaasahayaa mar walba waxaa weeye shibhulcamdiyaa laha isaga diyu keeni shibhulcamdi diyu ayuu keeni wa shibhu camdin wa shabiihu camdin kaska mid shabahayow wa huwa shibhulcamdigu qasdu daalika almadkuur kaa la soo sheego ficilka iyo shaksiga uu qasdidiisa wey bimaa shay uula qasdo shaygaasoo laa yutlifu aan wax dilayn haaliban fii haalibin sida haalibka aan wax dilayn wa khada-un gefkii wey qeybta saddexaad oo dilka u qaybsamayo waa dil khada ahoo gefa wa huwa dilka khada ah an laa yuqsada shaksu shaksigaba inaan loola qasdin meel kalaad waxaan u wadameeyey qofkan uma aadan wadinba qofkan uma aadan wadin tusaale ahaan adigoo sagaaro iyo sagaaradaas yacni doonaya inaad ugaarsato ayaa wixii sagaarada aad ugaarsanaysay ood ku ridaysay ayaa qof muslimo meesha maraya ayaa shaygii ku dhacay ka maxaa la yidhaha khada dil waxaa la yidhaha khada oo waxaadan qofka ula qastin oo adanba ula jeedin alwaajibu biاljinaaya haadaa midkan alwaajib waa midka waajibay biاljinaayati bisabab اljinaaya dhibaataynta qof muslima la dhibaateeyo sababteeda wixii ka waajibaya maxaa ka waajibay yejibu waxaa waajibaya bilcamdi bisababi اlcamdi kaska sababtiisa waxaa u waajibaya waa dilkii kaska ahaa alqawadu qisaas ayaa ka waajibaya bikhamsati shuruud shan shardi ayaa qisaasku ku waajiba qofku hadduuba qof muumin oo muslima uu dilo oo si ulakaca uu dilo qisaasaa ku waajiba qisaaskuna waa nolol haddii laysqisaasi lahaa waxaan oo dhan oo dhacaya maba dhaceenba ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab lacallakum tattaquun war dadka caqliga lahoo haddaad caqli iyo garaad aada leedihiin qisaaska nolola ayuu kugu jirta amniyaa ka imanaya qofkii qof dila haddii kow isagana laga siiyo muxuu og yahay berri hadduu qofkan dilo asaguna inuusan ka dambeynin hadduu og yahay dadkii uu nabadgelinayo isagiina naftiisii uu nabadgeliyey oo naftiisa way u badbaaday mujtamaciina wuu badbaadiyey isaguna marka ilaahay jala jalaalu wuxuu inoo tilmaamay noloshu inay ku jirto qofkii qof dila in isagana la dilo nololaa ku jirta laakiin dadka ilaahay uu la hadlayo waa dadka ahlulcuquulka ah ilahay muxuu yidhi yaa uli lalbaab yaa uli lalbaab war dadka caqliga lahow qisaaska nolola idinkugu jirta marka waxaa weye dadka intaa aan fahmaynin yani cuquushoodaa wax ku jiraan caqligii ayay dhiman yihiin qofkii aan fahmaynin inuu qisaasku uu nolol yahay waxaa shardiga ah qofkan marka qofka kale loo qisaasayo shan shardi an yakuuna aljaani qofka jaaniga ahee wax dhibaateeyo wax dilay baaliqan inuu qaangaar yahay waa shardi baaliq la yihi maxaa baxay hadduu qof saqiiruhu uu qof dilo saqiir lama qisaaso laakiin maxaa ka waajibaya diyo diyaa waajibaya saqiirka hadduu asagu maal leeyahay oo xoole uu leeyahay maalkiisaa laga qaado maal hadduu leeyahay maalkiisaa diyadii laga qaado wa an yakuuna waa inuu ahaado shaksiga jaaniga ahee wax dilay caaqila qof caqlile inuu noqdona waa shardi caaqil la yihi maxaa baxay qof waalan hadduu qof uu iska dilo isaguna kuma waajibayo yacni qisaaskii qisaaskii asagu kuma waajibayo waxaa ka waajibaya uun diyo diya ka waajibaya hadduu asagu maal leeyahay maalkiisa diyadii laga qaadi laakiin lama qisaasayo qof iska waalan wa an yakuuna waa inuusan ahaanin qofka jaaniga ahee wax dilay waalidan waalid waa inuusan ahayn lilmajniyi calayhi shaksiga la dilay oo la dhibaateeyey waa inuusan waalid u ahayn waxaa kaloo shardiga ah, qofkani qofka uu dilay inuusan waalid u ahaynna waa shardi ama hadduu isagu waalid uu u yahay waalid caruurkiisa loogama qisaaso maalan waalidkan caruurkiisii u dilay waalidkan hadduu caruurkiisii dilay loogama qisaasayo laakiin waxaa ka waajibaya diyo diyaa ka waajibaysa laakiin loogama qisaasayo liannahu waalidku wuxuu ahaa sababan liwujuudihi caruurkan inuu adduunyadaba yimaado oo adduunyada uu ku noolaado waalidkana sabab u ahaa falaa yakuunu sababan liicdaamihi caruurku marka sabab uma noqon karo waalidkii in la icdaamiyoo la dilo sabab uguma noqon karo marka diyaa ka waajibaysa laakiin qisaas maya waalid lama qisaasin wa anlaa yakuuna almajniyu calayhi shaksiga la jinaayeeyey oo la dhibaateeyey waa inuusan ahayn anqasa mid ka nuqsaansan waa inuusan ahayn min aljaani kan wax dilay waa inuusan ka nusqaansanayn jaaniga waa inuusan ka nusqaansamaynna waa shardi nusqaanta maxaa loola jeedaa bikufrin aw riqin gaalnimo waa in nusqaantaasi aysan ku jirin ama addoonnimo waa inaysan ku jirin amaa haddii qofkii la dilay gaal uu yahay looma qisaasayo qofkii muslimka ahaa lagama qisaasayo muslim gaal looma qisaaso waxaa kaloo la mid a ah qofkii muslimka ahaa addoon uu dilay addoon muslima looma qisaasayo isaga addoon isagana qof xora looma dilayo wa an yakuuna waa inuu ahaado wa an yakuuna waa inuu ahaado shaksiga majniyu calayhigaahe la dhibaateeyey macsuuman ay macsuuma demi qof dhiiggiisa la dhowray oo shareecadu dhiiggiisa ay ixtiraamtay waa inuu qofku ahaa qof sharciga islaamku dhiiggiisa uu dhowray oo dhiiggiisa shareecadu xushmaysay waa inuu qofku ahaa qof shareecadu xusmayshay la yidhi maxaa baxay maxaa baxay qofku hadduu yahay kaafir xarbiyuu dilay gaal xarbi oo muslimiinta la dagaalamaya ayuu dilay looma qisaasay ama murtaduu dilay ilaa murtadu cismo ma lahan qofku hadduu murtad yahay cismo isaguna ma lahan ama wuxuu dilay sidaasoo kale zaani muxsan qof zaani ahoo hore usoo guursaday oo ewelba yani xaqiiqadiisu ay ahayd in la dilo oo dhagax lagu dilo zaanigaasuu dilay muxsanka ah oo nikaax soo maray isagana looma qisaasayo leannu macsuumu dembe ma aha qof dhiiggiisa sharcigu ixtiraamay ma aha bal qofkaasi waa qof sharcigu uu waajib ka dhigayba in la dilo hadduu yahay qof zaani ah oo nikaax soo maray wayajibu waxaa ka waajibaya bishibhi اlcamdi ay bishabiihi اlcamdi kaska midkii shabahayay iyo walkhada'i iyo gefkii waxaa ka waajibaya addiyatu diye ayaa ka waajibaysa kii shibulcamdiga wax ku dilay waa midka haddaanu soo tusaalaynaynay oo macallinkii caruurkii uu waxbarayo ushii intuu ku dhuftay carruurkii uu geeriyooday lama qisaasayo laakiin waxaa ka waajibaya diyo shibulcamdiga shibulcamdiga diyaa ka waajibaysa waxaa kaloo la mida dilkii khada'a ahaa dilkii qofku qofkanba ulama jeedin inuu dilo yacni neef sagaalo ah oo meesha maraya ayuu doonayay inuu dilo qofaa marka meeshii soo maray qofkaasuu ku dhacay qofkiiaa sidii uu dhintay isagana diyo ayuu keenaa mooye qisaas ma keeno wax qisaas keenaya waxaa ka jira qatlulcamdi bes midka camdiga wa fii maa shay dhexdiisa idaa naqasa shardun wa fii maa shay dhexdiisa waxaa ahaaday idaa waktiga waxaa ahaaday naqasa shardun shardi uu nusqaamo shardigaasoo min shuruudi اlqawadi qisaaska shuruudihiisii ka mida fi اlcamdi kaskii dhexdiisa haddii shardi uu ka nusqaamo waxaa ahaaday addiyatu diya ahaatay muxuu ku leeyahy sheekhu wixii hadda aan soo marnay oo dhan oo shuruudihii ay ka nusqaameen camdiga diya ka waajibay diya ka waajibay kasoo soo bilaa wixi aanu dhehaynay an yakuuna aljaani baaliqan haddii qaatilkii uu saqiir yahay diya ka waajibay an yakuuna caaqilan hadduu majnuun wax dilo maxaa ka waajibaya diyo yakuna an laa yakuuna waalidan lilmajni calayhi hadduu waalidii wax dilo maxaa ka waajibaya diyo kulli saasa ku wadeed ilaa inuu yahay muhdaru dam maahan qof dhiiggiisa sharcigu uu hadur yeelay inuu yahay maahan maalan xarbigii oo kale kaafirkii xarbiga ahaa oo kale zaanigii muxsanka ahaa oo kale waxyaalaha dhiiggoodu hadur yahay hadduusan ahayn intaanu soo marnay haddii shuruudihii laga waayo waxaa ka waajibaya diyo wakadaa sidaasoo kale ayaa tajibu diyatu diyadu ay waajibtaa fii maa shay dhexdiisaa diyadu ka waajibtaa idaa wakhtigaa diyadu ay ka waajibi cafaa bacdu mustaxiqilqawadi qisaaska dadkii xaqa u lahaa qaarkood ay cafiyaan calayhaa cala diyati diyadii hadday qaarkood ku cafiyaanna waa la mid iyadana diya ka waajibaysa masaladan ujeeddadu sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye yacnii qofaa la dilay qofkan dadkii dhiigga iska lahaa oo qofkan la dilay dhaxalkiisa lahaa qaybo ka mid ahaa cafiyeen waxay yidhaaheen qofkan gacanku dhiglaha waxba yaa naloo diline diyaha nalaka siiyo waxba yaa naloo diline diyaan ku cafinay ee diyaha nalaka siiyo haddii mustaxiqiintii qaar ka miduhu ay diyo ay ku cafiyaan oo cafis ay diyo ay ugu fidiyaan saqada alqawadu qisaaskii waa dhacay qisaaskii wuu dhacay dadka dhaxalka iska lahaa oo awliyaa u demka ahaa qaybo ka mida ah hadday yidhaahaan waan cafinay oo diyaan ku cafinay ayadana diyaa ka waajibay qisaaskiina wuu ka dhacay fain adlaqa shaksigu hadduu iska idlaaqay alcafwa cafiguu iska idlaaqay oo ma dhihin cafowtu cala diyati diyaan ku cafiyey ma dhihin ee muxuu iska yidhi cafowtu can iljaani qofkii jaaniga ahaa oo waalidkay dilay ama walaalkay dilay waa cafiye iska yidhi oo maxaad ku cafisay ma sheegin intaasu ku gaabsaday waa cafiyey hadduu ku gaabsaday lam yajib lahu shaksigaas uma waajibayo shay-un waxba waa cafiyey hadduu yidhi laa qisaas walaa diya waa cafiyey hadduu ku gaabsaday ow amase qaala wuxuu yidhi majaanan ku cafiyey bilaash cafowtu canhu majaanan shaksigii jaaniga ahaa ee waalidkay dilay ama walaalkay dilay waan cafiyey majaanan min majaanin bilaashaan u cafiyey isagana lam yajib lahu shaksiga shay-u waxba uma waajibayaan laa min addiya walaa min alqawad qisaasna uma waajibayo diyana ma qaadan karo lannu majaanan macnaheedaa sida keenaysa majaananaan u cafiyey bilaashaan u cafiyey macnaheedaa sida keenaysa addiyatu haadihi tani axkaamu diya tani waa diyada axkaamteedu halkan wuxuu uga hadli sheekhu raximah اllahu tacaala diyadii iyo axkaamtii addiyatu diyadu luqatan min luqatin xagga luqada almaalu maalw maalkaasoo alwaajibu waajibay fi nafsi bisababi nafsi naf sababteeda ka waajibay diyadu luqa ahaan waxaa la yidhaha maal ka waajibay naf la dhibaateeyey sababteed wa sharcan min sharcin xagga sharcigana hiya diyadu almaalu waa maal maalkaasoo alwaajibu waajibay biljinaayati bisababi iljinaaya dhibaatayn sababteeda ka waajibay cala alxuri qof xora la dhibaateeyey fii nafsi naftiina laga dhibaateeyey oo mase fii maa shay laga dhibaateeyey shaygaasoo duunaha duuna nafsi naf ka sokeeya waxa naf ka sokeeya maxaa loola jeedaa gacanuu ka gooye maxaa waajibaya diyatulyaddi gacanta yani diyadeedii ayaa waajibaya ama luguu ka gooyey maxaa waajibaya diyatu arrijli lugta diyadeedii ayaa ka waajibaya marka sharcanna diyada waxaa lagu yidhaha almaalu اlwaajibu biاljinaaya waa maalka ka waajibay jinaayo sababteeda calى اlxuri la dhibaateeyey qof xora fii nafsina laga dhibaateeyey naftii aw fii maa shay laga dhibaateeyey shaygaasoo duunaha duuna nafsi naftii ka hoos ka sokeeya oo xibin ayaa qofkii laga jaray xibintaa laga jaray iyadana waxaa lagu magacaabaa diyat اlcudwi xibinta diyadeeda anwaacu diyati haadihi tani anwaacu diya tani waa diyada noocyadeeda halkan sheekhu wuxuu yani ka gudageli diyadu anwaac fara badan ayay u qeybsantaa anwaacdaasna waxaa keenaya bixasabi almaqtuul qofka la dilay iyo nidaamka lagu dilay ayaa la fiirin mar walbaba diyatu dakari ninkii diyadiisii ninkaasoo alxuri ee xorka ahaa ninkaasoo almuslim ee muslimka ahaa filcamdi diyadaasoo filcamdi kaska dhexdiisa ahaatay mi-atun boqol boqolkaasoo min alibili ee geela haddii qofka la dilay nin raga uu yahay oo xor ah oo addoon aan ahayn ee muslima waxa loo dilana ay kas ahaayeen boqol neef oo geela ayaa ka waajibay boqol neef oo geela in laga bixiyo ayaa ka waajibay boqolka neef oo geela weliba sharcigu da-dooda waa kala xadiday geela da-diisa la bixinay halaaثuuna soddon ayaa ka waajibay oo jadacatan min jadacatin kuwo ilka dhacsaday ah soddon neef oo geela oo ilka dhacsaday waa qaalmo oo shan jirow halkii qaalinba shan jir ay tahay ee ka waajiba iyo wa ثalaaثuuna soddon oo xiqatan min xiqatin owr mu iyo soddon qaalmood oo xiqo ah xiqada saddex sano jir wey soddon qaalmood oo qaalin kasta saddex sano ay jirto iyo wa arbacuuna afartan neef oo geel oo khalifatan min khalifatin ee riman afartan halaad oo riman ee ka waajibiya xaalatan xaalay tahay diyadaasi mid xaalaaho hadda la bixinayo calaljaani jaaniga dushiisana xaalo ku ah laa cala alqaraabati qaraabo waxba kuma waajibayaan dilku hadduu leeyahay camdi ula kacba hadduu yahay qaraabo may jaanigiyaa laga raba habkaasaa loo bixina diyadu haddayba tahay camdi yani kas hadduuba dilku uu yahay waxa la dilana ay yihiin nin ragahoo yani muslim ah ee xora la dilay waa boqol neef oo geela soddon jadacaa iyo soddon xiqo ah xiqada waxaa weeye waa qaalin mid walbaa saddex sano jir ay tahay iyo afartan riman afartan riman oo dhali raba afartan neef oo riman oo dhali raba oo geela waa boqole isku noqonayaan marka intaa haddii laysku daro ah. xaalatan xaalay yihiin diyadaasi mid xaallo ah calal jaanigii dushiisana kii wax dhibaateeyey dushiisana xaallo ku ah xaallo weeyo beriyaan keeni iyo bal hal sana ha la ii sugo iyo ma laga yeelay markaas ken haddii sidaas sharciga loogu dhaqmi lahaa qof wax dilaba lama arkeen qof qof wax dhibaateeya liannahu qofku imaa inuu maalkiisa u baqo ama imaa inuu naftiisa u baqo in qoorta laga gooyo labadaas mid u baqahaya qofka laakiin hadda waxaa weeye xaaladda hadda jirta qofkiina naftiisa u baqi maayo oo ma qabo ma aaminsano hadduu qofkan dilo in la dilayo ma aaminsano maalkiisii iyo hantidiisiina uma baqayo qofku hadduu wax dilo yacni in boqol neef oo geela laga qaaday ma aaminsanaan marka sidaasaa waxaa keenaysa fawdada iyo dilka iyo naxariis darradu inay faafto taasaa keenaysa laakiin haddii sidan sharcigu ujideeyey lagu dhaqmi lahaa waxaa weeye qof walbaaba naftiisa u baqi lahaa ama xoolihiisa iyo maalkiisa ayuu u baqi lahaa laakiin dhibka maanta taagan waxaa weeye waa ku dhufo oo ka dhaqaaq iska dilo iska dhaqaaq cid ku eryanaysaa ma jirto cid ku eryanaysa ma jirto iska dilo waagii waxaa la yidhi dagaalkii oo jarmalka uu socan jiray oo dagaalkii labaad ee adduunka jarmalku wuxuu dhihi jiray wixii yani waddankiiyaa fawdo iska noqday qof walbaa la dilay markaasu wuxuu jarmalkii yidhaha qofkii la dilaba balaaghaanaa ka dambeeyu dhihi jira hadda soomaaliya waxaa ka taagan balaaghaankiiu fawda yacni gacmo madow waa dilay saasuu u bixiyey kii la dilaba gacmo madow waa dilay waa ka dhaqaaqah waa xilligii dagaalkii labaad jarbanku markuu galo fawda u noqdo balaaghaanaa ka dambeeya halkaasaa looga baxa gacmo madow waa dilay hadda soomaaliya waxaa ka taagan waxaa weeye gacmo madow waa dilay bas lama yaqaan ka soco kan ugu roona nidaamka markaas jira waxaa laga yaabaa inuu yidhaaho dabagalaa lagu hayaa waxaa laga yaabaa qofka dhahaya qofkii gacankudhiglaha dabagalaa lagu hayaa qofka dhahaya inuu diyaarad sii saaran yahaa dhici karta <laughs> wax dabagal uu hayaba isiin saasayna u badan tahay ficlan oo ficlan sidaas qofkii gacankudhiglaha waa lasoo qabanahay dabagalana lagu haya cadaaladdana waa lasoo hor istaagi doona waa intaasuu noqday dilka abaalkiisii bes qofka cuqubo intaasaa looga dhigay dabagalaa lagu hayaa cadaaladdaana lasoo hor istaajin doonaa diyaaraduna iska raacay bes maxaa iga gala intaa labadaa kelimo oon warbaahinta labadaa kelimo ka dheh bis intaasuu noqdo qofkii muslimka ahaa oo la dilay xuquuqdiisa intaasay noqotay in raadiyaha laga yidhaaho wasaa'iluliclaam laga hadlo oo la yidhaaho waa gacan ku-dhiilihii maaragta dabagalan ku haynaa cadaaladaana lasoo hor istaajin doonaa bis meeshaasuu ka soconaya marka ma jirto wadiyatu shibhi اlcamdi wاlkhada'i kaska midkii shabahayay diyadiisii iyo walkhada'i iyo gefka diyadiisii kaasoo alwaaqici khada'aasoo alwaaqici dhacay fi lxarami xaramka dhexdiisa ku dhacay awil ashhuri ama bilihii dhexdoodii ku dhacay bilahaasoo alxurumi ee xushmada lahaa ow amase calaa dii raximin ow amase calaa dii raximin qaraabo mid u saaxiiba ku dhacay dii raximkaasoo maxramin ee maxram ah miatun atun boqolow boqolkaasoo min alibili ee geela ka mida boqolkaasoo kamaa ayoladii kii oo kale ahaaday dukira huwa maagaba lasoo sheegay boqolkaasoo calaa caaqilati iljaani kii wax dilay qaraabadiisa qaraabada dusheeda ahaaday mu-ajalatan boqolkaasi xaalayhiin kuwo la mudeeyey fii alaati siniin saddex sano ayaa laga sugay qaraabadii qaraabadii saddex sano ayaa laga sugay halkan sheekh wuxuu uga hadlay raximah اllahu tacaala dilku hadduu yahay shibhulcamdi ama uu yahay khada oo qofkaba uusan ula jeedinba yani inuu dilo oo ulakac uusan ahayn kaas iyagana balgeela laga qaadayo iyo qadarka laga qaadayo nidaamkii diyada loo qaadayo wadiyatu shibhi shibhilcamdi kaska midkii shabahayay diyadiisii iyo walkhada'i wadiyatu lkhada'i gefka diyadiisii khada'aasu gefkaasoo alwaaqici dhacay filxarami xaramka dhexdiisa ku dhacay yacni dilku hadduu yahay dil khada ah oo qofku uusan ula jeedin waxaa jira asbaab lagu adkaynayo diyada asbaabta lagu adkaynayo dilka khada ah waxaa ka mid a an yaqaca alqatlu fi lxaram waa dhulkii barakeysnaay inuu wax ku dilo haddii dhulkii barakeysnaay uu wax ku dilo maxaa laga qaadi diya muqallada diya la adkeeyaa laga qaadi si loo adkayn waa nidaamkii hadda aanu soo marnayo ثalaaثuuna jadaca ثalaaثuuna xiqa arbacuuna khalifa sidaan soo sheegnay tiradii la soo sheegaa loo adkay hadduuba xaramka wax ku dilay awil ashuri ama bilaha dhexdoodii dhacay bilahaasu alxurumi ee la xushmeeyey afartii bilood oo ashhurulxurum ayuu wax ku dilay oo dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab afartaas bilooda ah waxaa la yidhaha ashhurulxurum waa dulqacda dulxija iyo muxaram iyo bisha la yihaaho rajab afartaas bilood oo ilaahay xushmeeyey haddii uu wax ku dilo diyada waa la adkayna ow amase calaa dii raximin qaraabo mid u saaxiib dushiisa ku dhacay khada dilku ku dhacay dii raximkaasoo maxramin ee maxram asaga u ah dad asaga maxaarimtiisiiho weesadaba aan ka jabin lahayn dadkaasuu dil matalan waxaa ka mid a ah hooyadiisoo kale walaashiisoo kale eedadiisoo kale habareertiisoo kale ee haweenaydii musaaharadaheedoo wiilk yani wiilkiisa uu qabay oo kale oo weysada aan ka jabinayn dadkaasuu laayay oo u dilay diyadii maxay noqonee haddii marba dad maxram oo weysadaba aan ka jebinayn uu dilay diyo muqallada ah waa adkaynaa diyo intaas diyada ku dhacday mi-atun boqolow boqolkaasoo min alibil ee geela boqolkaasoo kamaa iladii kii ahaaday dukira huwa maaga la soo sheegay sidii aan soo sheegnay boqol ahaaday maxaa loola jeedaa waa ثalaaثuuna jadaca ثalaaثuuna xiqa arbacuuna khalifa soddon jadaca iyo soddon xiqa iyo afartan oo yacni riman ayaa laga qaaday waxay uga bedelan tahay laakiin diyadan khada'a iyo shibhulcamdiga diyadaasoo calaa caaqilati اljaani kii wax dilay qaraabadiisa qaraabadaa dusheeda ahaatay diyadu marba hadday tahay shibhulcamdi ama ay khada tahay tii hore camdiga xugum ahaan waxay uga duwan tahay waxaa laga qaaday qofkii wax dilay qaraabadiisii qaraabadiisiiyaa laga qaaday ilaa usuushiisii iyo furuucdiisii laakiin kuma jiraan ilaa usuushiisi iyo furuucdiisi waa naftiisii oo kale kuwaas lagama qaadayo diyada kuma waajibayso wixii asaga usuula aabbihiis iyo hooyadiis iyo wixii furuucahoo caruurtiisii oo kale ah diyada lagama qaadayo laakiin waxaa laga qaaday qaraabo kale sida in adeer iyo adeer iyo dadkaasaa laga qaaday oo diyadu ay ku waajiba maadaama qofkani si khada ah uu wax u dilay oo camdi uusan u dilin ama shibhulcamdi uu wax u dilay oo ul yaru isaga dhufanayey laakiin uu islahaa ushani wax ma dilayso oo biqudrati ushiiba ay wax dishay marka waaa dhinac waxaa looga fududaynaa in diyadii la saarayo qaraabadii mu-ajalatan xaalay tahay diyadaas mid la mudeeyey fii alaati siniin saddex sano dhexdooda lagu mudeeyey qaraabadiina weliba dhinacaas waxaa looga fududeeyey diyadu hadday tahay shibhulcamdi ama ay khada tahay saddex sanaa laga sugo qaraabada wadiyatuhu diyatu اlxuri addakari ninkii xurka ahaa oo diyadiisii fil khadaa'i gefka dhexdiisa xaal diyadu ay ahaatay fii kayri maa shay kayrkiisana xaal diyadu ay ahaatay shaygaasoo dukira la soo sheegay waa gefkii oo wixii aan soo sheegnay aan ahayn waxaan soo sheegnay aan ahayn maxaa loola jeeda wax la soo sheegay waa xaramkii dilkii aan ka dhicin khada i aan ka dhicin ama maxaarimtii maxaarimtii dadkii marka aan ka dhicin ama bilihii la xushmeeyey aan ka dhicin oo yacni maxaarimtiisina ma dilin ma uu bilihii la xushmeeyey dhexdiisana waxba kuma dilin xaramkiina waxba kuma dilin laakiin dilkii waa khada gefi waxu dil mi-atun waa boqol diyadaa gefka ah boqolkaasoo min alibili ee geel cishruuna labaatan oo jadacatan min jadacatin ah ayaa waajiba labaatan neef oo geelah oo mid walbaahi jadaca ay tahay oo shan sano ay jirto ayaa ka waajibay wa cishruuna labaatan weeyo xiqatan min xiqa ah afar jir waxaan leeyahay saddex jir cishruuna labaatan weeyo xiqatan min xiqatin iyo labaatan xiqaah oo saddex jira ayaa ka waajibay iyo wa cishruuna labaatan oo binta labuunin ah labaatan qaalmood oo bintulabuuna ah. mid walbaa laba sano jir wey bintulabuunka kitaabu zakaadan kusoo qaadan wa cishruuna labaatan oo ibna labuunin ah ibna labuun iyo binta labuun farqiga udhexe binta labuun waa dhadig ibnu haddii la yidhaahna yani waa labw labw iyo wa cishruuna labaatan oo binta makhaadin ah labaatan qaalmood oo binta makhaada binta makhaad hal sanay jirtaa sanadkii labaadna madaxa ayay la gashay waa labaatan qaalmood oo mid walba hal sana jirow diyadaasoo cala alcaaqilati qaraabada dusheeda ahaatay mu-ajalatan xaalay tahay diyadaas iyadana mid la muddeeyey fii ثalaaثi siniin saddex sano lagu mudeeyey saddex sana laga sugo diyadu marba haddii aysan kas ahayn oo khada ay tahay laakiin aasi uusan ku dhicin goobihii lasoo sheegay dadkii maxaarimtiisiina uusan dilin bilihii ashirulxurumkaana uusan ku dhex dhicin sidaana marka sharcigu ugu fududeeyey boqol neef oo geela laga qaaday hadduu qof muslima oo xora oo raga uu dilay boqol neef oo geela laga qaadi boqolkan neef habka loo fududeeyey labaatan labaatan wey labaatan jarica labaatan xiqaa iyo labaatan bintu labuun iyo labaatan ibnu labuun iyo labaatan bintu makhaada diyadaasna waxaa la saaray oo sharcigu saaray qaraabada waxaana laga sugaahayaa muddo saddex sana ah wadiyatulyahuudiyi wanasraaniyi gaalkii yahuudiga ahaa iyo gaalkii nasraaniga ahaa iyo kirishtanka ahaa diyadoodii yahuudigaas iyo oo alxuri ee xorka ahaa oo mid walbaa xor ah kaasoo yahuudigaasi nasaariga ahu addakari ee labka ahaa huluثu diyati اlmuslimi muslimka diyadiisii diyadaas saddex meeloodkeedii saddex meeloodkeedii muslimkaasoo alxuri xurka ahaa muslimkaasoo addakeri ee ninka ahaa halkan sheekhu wuxuu ka gudageli gaalada diyadoodii de gaaladan diyada la siinayo waa gaalo xarbiyiin aan ahayn gaalo xarbiyiinahoo dadka muslimiinta ah hub u haysta oo la dagaalamaya gaalo aan ahayn weeyo waa gaalo muslimiinta isaga hoos nool oo jizye laga qaato lacag jizyaha ah sanadkiiba mar laga aruuriya oo islaamku uu ka qaada gaaladaas marka muslimiintii aan dhib ku haynin oo iyagiiba gumaysi ku jiraba oo gacantii muslimiinta ku dhex jira gaaladaas gacantii muslimiinta iyo awooddii muslimiinta ku dhex jira haddii iyagana la dilo wixii ka waajibi lahaa wadiyat اlyahuudiyi wanasraaniy gaalka yahuudiga ahay ee kii kirishtanka ahaa diyadiisii kaasoo alxuri xurka ahaa addakari ee ninka aha huluثu diyati اlmuslim qofka muslimkaa diyadiisii diyadaa saddex meeloodkeedii wey muslimkaasoo alxuri xurka ahaa muslimkaasoo addakari ee labka ahaayo ninka ahaa kuwan yahuudiga iyo nasraaniga haddii ay yihiin xor oo ay yihiin rag ay yihiin diyadooda waxaa weeye qofka muslimkaa diyadii laga bixin jiray ninkii muslimkaa ee xorka ahaa diyadii laga bixin jiray saddex meeloodaa loo qaybina markaasaa hal meelood aa ka waajibay saddex meelood markii loo qaybiyo hal meelood ka waajibay halkan meelood marka muxuu noqon waa soddon iyo saddex neef oo geela iyo hal neef oo geeloo saddex meelood loo qeybiyey jabkiis waa ثalaaثa wa ثalaaثuun wa ثuluثan soddon iyo saddex neef oo geela iyo hal neef oo geeloo saddex meelood loo kala jebiyey jabkiisu jabkii marka waa loo lacagayna jabka ilaa geel suurtagal maaha in yani loo jejebiye jabkaas lacag ahaana loose lacag ahaan ayuu u qaadan wadiyat lmajuusiy kii gaalkii majuusiga ahaa diyadiisii majuusiga waxaa weeye waa gaalada iyaga adyaan yani alkufru kuluhum ilaa waaxida kufriga oo dhan horta islaamka iyo diinta waxay ka yihiin yani hal diin hal diinay ka wada yihiin oo wada gaalo kulligeed laakiin iyagaa waxay usii kala qaybsamaan madaahib iyo afkaar kala duwan iyagoo wada gaalo ah ay afkaar kale kala aaminsan yihiin majuusigan waxaa weeye waa aladiina yacbuduuna annaar gaaladan majuusiyiintaa dabkay caabudaan dabkay caabudaan marka kuwaa dabka caabudaya ayaa waxaa la yidhaha majuusi wadiyat kii dab caabudka ahaa diyadiisii gaalkii dabka caabudayay diyadiisii iyo walwathaniyi kii sanamka loo nisbeeyey diyadiisii sanam uu caabudaa man yacbudu sanama dhagax uu qortay ama qoray uu samaystay ayuu ilaah ka dhigtaa iyo wazindiiqi kii zindiiqa ahaa diinlaawaga ahaa diinlaawa weeyo waxaa weeye yacni yactaqid afkaar mukhtalifa wuxuu aaminsan yahay fikrado badan oo iskhilaafsan kan markuu arko dabka waa la caabuda kan hadduu arko sanamka caabudayo sanamkiisu loo camirana meel walba waa ku jiraa isaga meel walba waa ku jiraa laakiin isaguna waa gal kan yacni sanamka caabudaya waa la jooga kan yahuudigaa ah, adinkaa idinka tirsanayo leey kii kiristankaa ah wuxuu leey adinkaa idinka tirsanay kii dabka caabudaya waa la caabudaya zindiiqaa la yidhaha culimmadu markay fasiraan waxay ku fasiraan wadar diinoodle ay dhahaan wadar diinoodle zindiiqa wadar diinoodlihii wadar diinoodle yani waxaa loola jeedaa yacni yactaqid adyaan wa afkaar mukhtalifa diimo iyo fikiro khaldanoo fara badan ayuu aaminsan yahay kufri gooniya meel gooniya kuma xayree gaalnimoo dhan isku darsada wax walba iska walaaqi zindiiqa le kaa zindiiqa ah ee wadar diinoodlaha ah diyadiisii iyo wanaxwihim iyo kuwaas lasoo sheegay kufaartaa lasoo sheegay wixii la midka ahaa waxa la midka maxaa loola jeedaa ka caabidi الshamsi wاlqamar kuwa qoraxda caabudaya kuwa dayaxa caabudaya wacaabid اlbaqar kuwa looda caabudaya waxaa kaloo soo gelaya caabidi alfi'raan kuwa dooliga caabudahaya dooli dooli kuwa caabuda hindiyaan ku soo arkay anigoo marnaba ma aaminsanaan jirin yacni haddii qofka looga sheekayn lahaa xataa way ku cuslaan lahayd inuu rumaysto qof doolli caabuday waxyaalaha waxaan arkay waan u qasday weliba safaraan u galay maraan hindi tegey bal inaan soo arko waayaa ihi kuwan doolliga caabuday marka meesha waxaa jooga ilaa hal kilomitr camal ayaa boolis la dhigay halkaas kilomitr camal waxaa la waardiinayaa booliskaas la caabuday maxaa laga ilaalinayaa qof booliska dhibaateeya iyo mukulaalo meesha inay kasoo soo dhowaadaan mukulaalo inay meesha ka soo dhowaato ay cunto ay dhibaateyso ayaa laga caabuday marka mid meesha joogay oo iridda joogaan waxaan ku idhi nimankan maxay yihiin dooliga caabuday markaas wuxuu yidhi markii hore waxay caabudi jireenuu yihi islaan islaan caabudi jireen islaantii markay dhimanaysay ayaa waxay ku tiri uu yihi aniga haddii aan geeriyoodo ruuxdaydu waxay geli doontaa dooliga marka maqaamkaygii waxaa idin taagan dooligaa idin taagan maqaamkaygii maqaamkaygii booskaygii dooliga maxaa aniga haddii aan dhunto ruuxdaydu sida dadka kale meeshay aado naftaydu ma aadayso laakiin nafteedi haddii aniga iga baxdo nafteedii saad u xushmayn jirteen dooligay dhexgeli marka sidaad aniga ii caabudi jirteen oo kale dooliga u caabuda marka halkaasay ka yimaadeen dooliga caabudaya marka kaas isagana waa soo geli waa naxwihi kitaabku markuu ku leeyahay iyo waxaan la sheego gaaladaa wixii la a ah. caabid ilqamar caabid ishamsi caabid ilfi'raan kuwa doolil wax walboo dhan waxay la a ah. huluثu khumusi diyati اlmuslim qofkii muslimka ahaa diyadiisii diyadaa shan meelood shan meeloodkaas saddex meeloodkeedii wey waa jajab lasii kala jejabiyey intaasoo dhan diyadoodii ثuluثu khumusi diyati اlmuslim qofkii muslimkaa diyadiisii diyadaasoo shan meelood loo qeybiyey shan meeloodkaasoo saddex meelood loo sii qeybiyey uludkiisu marka ima soo noqon qofkii diyadii muslimkaa shan meelood markii loo qaybiyo waa labaatan halkii meel waxay noqonayaan labaatan labaatankaasa waxaa usii kala qaybinaya haddana saddex meelood labaatan saddex loo qaybiyey waa lix neef oo geela iyo jajab lix neef oo geela iyo jajab jajabkaa loo lacagayna marka lacagahanaa loo siima lix neef oo geela iyo jajab saasuu qaada waxaas yacni waa hadday yihiin yacni gaalo xarbiyiin haddaysan ahayn gaalo xarbiyiinahoo dadka muslimiinta dhibaato ku haya oo la dagaalamaya haddaysan ahayn waa lix neef iyo jajabkaas ayay qaadanayaan wadiyatu unhaa kulli sinfin nooc kasta dhadigiisii dhadiggaas diyadiisii nisfu diyati dakarihi dakari kulli nooc nooc kasta raggiisii raggaas diyadiisii diyadaa niskeedu qaacido guuduu sheekhu ku siiyey diyadii haweenka markuu sheekhu uu ka hadlayo wuxuu ku leeyahay haweenayda diyadeedii nooca haweeneydu markaa ay ka tirsan tahay niskeedu oo haweeneydu hadday tahay qof muminada oo muslimada oo xora waxay noqoneen konton neef konton neef ayay noqon kuwaan haweeneydu hadday ka tirsan tahay majuusiyiintii iyo wataniyiintii iyo zanaadiqadii hadday ka tirsan tahana lix dhibacdii lix iyadana ahaan jirtay saddex neefay noqoneen haweeneyda majuusiyada ah iyo midda caabidatulbaqara waxay noqonayaan saddex dhibic jajab ayay noqonayaan waa un la kala nisaynaa mar walbaa qulooyinkan marka eh, mustashriqiinta ah iyo kuwa afkaartooda qaatay dhammaan markii mas'aladan oo kale la sheego oo la yidhaah haweenku waa niskii diyadii qofkii ragga ahaa niskii ay leedahay markii la yidhaaho waxay ka mid tahay meelaha madaakhisha ah oo diinta ay ka soo galaan oo ay ku duraan shubahaadkana dadka muslimiinta ah oo qoonta badan aan lahayn waxyaalaha shubahaadka maskaxdooda ay ku khaldaanay ka midta oo waxay leeyihiin qofkii waa haweenaydii waa qof xora waa qof insaan ahoo dhammaystiran oo kaamil ah maxaa diyadeedii islaamku uga dhigay nisfu diyati arajul maxaa looga dhigay ayuu ku leeyihin dhinaca dhaxalkana sidaas oo kale way ku durayaanoo islaamku waxay leeyihin diintiinu sidaasay qabtaa diintiinu waa idin dulmisay waxyaalo noocaas oo kale ah ayay dumarkii ay u sheegayaan iyagoo ulajeedadoodu ay tahay qofka diintiisii inay marka shaki ay ka geliyaan waa dad acdaa ah oo islaamkii cadow ah oo doonaya dadka muslimiinta inay diintii ay tashwiish iyo shubahaad ay ka geliyaan masaladan marka waa masalo khusaysa masalada diyada iyo masalada dhaxalka labada mas'aloba waa mas'alo khuseeya yacni ictibaar lilumuur almaadiya waxaa loo fiiriyey arrimaha maadiga iyo dhaqaalaha bis ayaa loo fiiriyey لأnn waxa weeye haweeneyda marka la leeyahay xagga dhaxalka waanu ku soo qaadanay ninkii qaybta uu qaadanayo nisked ay dhaxal ahaan qaadanayeen haweeneyda dhinaca diyadana waxaa la yidhi waa ninkii niskiisii ay diyaan ahaan ka tahay ulajeedada marka xagga dhaqaalaha loo siiyo maadaama ninkan raggaa takaaliif maadi ah oo dhaqaalo fara badan sharcigu uu dusha ka saaray ayaa xaggii dhaqaalaha iyo maadigana isaga loo badiyey leannu ninka waxaa laga rabaa meherkii gabadha isaga laga rabaa caruurtii meesha ka dhalanayay biilkoodii isagaa laga rabo iyadii naftoodii gabadhii nafteedii takaaliifteedii waxay cunaysay iyo gurigeedii iyo huyaadkeedii iyo dharkeedii iyo labiskeedii sharciga takaaliiftii oo dhan culayska wuxuu saaray ninkiiuu saaray iyadii marka wax culaysaba dhinaca maaddada iyo dhinaca dhaqaalaha wax culaysa haweeneydii sharciguma saaray marka takaafu iyo tacaadul iyo cadaalada loo sameeyo maadaama iyadii wax takaaliif oo dhinaca maadada iyo qarashka aan la saarin ayaa waxaa la yidhi dhaxalkii markay qaadanayso ninkii wuxuu qaadanayay niskiisa qaadato diyadiina sidoo kale waxaa la yidhi maadaama ninka ragga ah isagu iyadiiuu gacanta ku haynay ninkan la dilay iyadii iyadiiuu gacanta ku hay caruurtiiuu gacanta ku hay qaraaboo dhan ayaa takaaliiftiisu sharciga uu ka saaray intaas marka qofkii intii takaaliifa qaadayay qofkii dila waa in isagana lagu badiyo diyadii intaasoo takaaliifa qof xambaarsana oo qaraabadii dhammaad biilkeeda hayay oo iyadii gabadhii nafteeda biilayay oo caruurtii nafteeda biilayay qofkii ka dilay waxaa la yidhi boqol neef ha keeno laakiin iyadii maadaama wax takaaliif ah oo xagga maadiga iyo xagga iqtisaadka iyo dhaqaalaha wax culaysoo saaran aysan jirin iyadii maxaa la yidhi haddii la dilo konton neef ayaa sharcigu ka soo qaaday marka taasina ma aha min baabi التacqiir laakiin xaqiraad dumarka la xaqirayo ma ahane waa dhinaca waxaa loo fiiriyey culayska la saaray ragga culayska ragga la saaray iyo iyadiioo wax yar oo culaysaba sharciguusan u ogolaanin haweeneydu wax yar yaroo culaysaba sharciguusan u ogolaanin ama markii la yidhaaho dhinaca tafdiilka iyo maqaamaadka ilaahay agtiisa laga gaarayo waa loo siman yahay ilaahay agtiisa ragga iyo dumarka oo ilaahay jala jalaaluhu markuu leeyahay ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtiisa waxaa idinkugu wanaag badan qofka idinkugu cabsida badan rag iyo dumar waa isku mid oo haweeneydii haddii ninka ragga ah ay ka cibaado badiso ay ka akhlaaq wanaagsan tahay oy ka diin badan tahay iyadaa ka fadli badan ilahay agtiisa ilahay agtiisa iyadaa weli ka noqonaysa kanina muxuu ka noqonaya ilahay agtiisa saaqid faajir ah qof ilaahay agtiisa ka dhacay oo faajir ah ayuu isaguna noqona iyadigaa ka darajo sarraynaysa ilaahay jala jalaaluhu markuu leeyahay man jaaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha qofku hadduu xasanada iyo cibaadada wax wanaaga uu sameeyo falahu cashru amhaaliha tobanaa loogu dhufana halkii xasano marka ilahay uu leeyahay haweenka lama dhihin shanaa loogu dhufanayo waa isku mid maqaamaadka ilaahay agtiisa iyo ajirka waa isku mid haweenaydii salaadii ay dukatay tobanaa loogu dhufan halkii tasbiixoo subxaana allahi ay tiri ilahay muxuu ugu dhufanaa toban ugu dhufan ninka ragga hadduu subxaana allah yihah isagana maxaa loogu dhufanaa toban dhinaca maqaamaadka waaweyn ee aakhiro ragga dumarkii waa ku siman yihiin cibaadaadka inta loogu dhufanayo ayaa haweeneyda loogu dhufanayo amaa labadan mas'alo oo dhinaca dhaxalka iyo dhinaca diyada waxaa laga fiiriyey takaaliifta iyo culayska dhinaca ninka sharcigu uu saaray oo u badiyey halkaasaa laga fiiriyey marka sidaas awgeed qolooyinka mustashriqiinta ah iyo dadka dibadaha ku barbaaray oo gaalada yacni dhexdooda ku barbaaray intooda badan yacni sidii loogu shubayo la dhahayey eh, islaamku uu xaqiray oo dumarku sidan yeelay sidii la dhahayey ay afkaartii iyagana waxay la soo laabteen gaalada markaas afkaartii gaalada waxay ku dhex faafinayaan dadkii muslimiinta ahaa markaas waxay ku waxaa la xaqiray dumarkiyaa la xaqiray laakiin ma oga xikmada ilaahay ula jeedo subxaanahu wa tacaala xikmada ilahay ula jeedo midda kale markii la fiiriyo dhinaca dilka iyadana masalan ninaa wuxuu dilay haweeney nin muslima haweeney dilay lama dhahayo haweentii iyo raggii ma sinee yaan la dilin ninkaani maadaama haweeney uu dilay sharcigu ma dhihin waa la dilahaya isagana waa la dilahaya marka dhinaca maqaamaadkaasoo dhan way ku siman yihiin ragga iyo dumarka keliya labadan masale maxaa loo fiiriyey takaaliifta faraha badan ee ninka la dul saaray ayaa labadan mas'alo dhinacii ninkii xagga dhaqaalaha loo badiyey maadaama culayskii dhaqaalaha sharcigu boqolkiiba boqol boqolkiiba konton xataa ma ah boqolkiiba boqol dhaqaalaha iyo takaaliifta maadiga ah sharcigu wuxuu saaray ninka ragga ah ee sharcigu saaray iyadii wax maado ahoo la saaray iyo wax takliifo ah boqolkiiba hal ama boqolkiiba laba xataa lama saaro marka labadan mas'alo sharcigu wuxuu u fiiriyey takaaliifta maadiga ah oo dhinaca ragga la saaray ayuu u fiiriyey ama xagga cibaadaadka way ka siman yihiin xagga maqaamaadka ilaahay loogu dhowaanayo qofkii cibaado badisaa ilahay agtiisa u dhow xaggii dilkay ku siman yihiin ninku haddii haweeney uu dilo isagana waa la dilay haweeneydu hadday nin disho iyadana waa la dilay dhinaca way ka siman mar wadiyatu unhaa kulli sinfin nooc kasta haweenaydii haweenayda diyadeedii nisfu diyati dakarihi dakari kulli nooc nooc kasta dakarkiisii dakarkaa diyadiisii diyadaa niskeedii wadiyatu raqiiqi addoonka diyadiisiina qiimatuhu qiimatu raqiiqi addoonka qiimihii uu joogay yani halkan sheekhu wuxuu uga hadlay addoon qofku hadduu dilo maxaa ka waajibay qiimadii uu suuqa ka joogay ayaad bixinaysaa bis maadaama qofkani addoon uu yahay xor uusan ahayn suuqa hadduu boqol doolar ka joogo boqolkiia lagaa raba toban kun oo doolar hadduu joogana tobankii kun oo lagaa raba wixii suuqa uu ka joogo waljaniini wadiyat ljaniini uurjiifka diyadiisii uurjiifkaasoo alxuri ee xorka ahaa guratun guro wey waa addoon isagana addoona laga qaado janiin ulajeedada uurjiifka ulajeedada laga leeyahy waxaa weye waa cunugii uurka ku jiray cunugii uurka ku jiray ayaad jinaaye iyo dhaawacaad aad haweeneydii hooyadii aada u geysatay ayaa hooyadii waxay soo tuurtay uurkii bannaanka soo dhigtay isagoo meyda isagoo meyda ayaa uurkii bannaanka ugu soo baxay maxaa sharcigu kugu waajibiyey gura gura waxaa loola jeedaa cabdun ow amatun addoonaad bixine addoon oo ragahaad bixine ama addoon haweeneeya ayaad ka bixinaya cunugaa uurka ku jira oo bannaanka aad soo dhigtay isagoo meyda de haddaysan gura hadda maanta ma jirto casrigan aanu noolnahay gura ama addoomo ma jiraane maxaa ka waajibaya gurada badiilkeedii shan neef oo geela shan neef oo geela ayaa ka waajibaya gurada bedelkeedii waa casrigan hadda la joogo maadaama casrigan addoommo aysan jirin waljaniini wadiyat ljaniini uurjiifka diyadiisii uurjiifkaasoo ah raqiiqi ee addoonka ahaa cushru qiimati ummihi hooyadii qiimaha ay joogto qiimahaas toban meeloodkeedii wey toban meeloodkeedii wey qofkani hadduu dilo eh, addoon uurka ku jira addoon uurka ku jira oo hooyadii macna uurkeeda ku jira ayuu bannaanka usoo saaray asagoo meyda maxaa ka waajibaya addoonkan hooyadiisa la qiimeynaa qiimaha hooyadiis ay joogto toban meelood markii loo qaybiyo hal meel hal meela ka waajibaysa addoontii maalan haddii suuqa inta la geeyo hooyadii la yihaaho kun dollar ayay joogtaa boqol dollar kun haddii toban meelood loo qaybiyo boqol doolar kaasuu dhiibi mar walbaba diyatu maa duuna nafsi haadihii tani diyatu maa shay diyadiisii wey shaygaasoo duuna nafsi naf ka yar qofkan hadduusan naf goyn laakiin xibin uu jaro ama ishii qofkii uu ka rido maxaa ka waajibay diyatu maa shay diyadiisii shaygaasoo duuna nafsi naf ka yar oo min atraafin dhinacyadii ah xubnihii min atraafin xubnihii ah wa macaanin macaanidii ah wa juruuxin dhaawacyadii ah qad takuunu inay ahaataa la arkaa diyadaasi ka diyati nafsi nafta diyadeedii oo kale inay ahaataa la arkaa wadaalika kamaa ayiladii kii oo kale fii qadci lisaani carabka goyntiisa kii ku sugnaa oo kale wa idhaabi alcaqli caqliga baabi'intiisa kii ku sugnaa oo kale wa kasri sulbi dhabarka jebintiisii oo kale jibintaasoo almufawiti ee baabi'iyey lilmashi socodkii tejiyoo baabi'iyey awiljimaaci ama galmadii xaaskiisa uu la jimaacayey baabi'isay halkan sheekhu wuxuu uga hadlay adraafta wixiiba naf aan dhammayn diyadeedii xukunka sharcigu wixii uu ka waajibiyaa diyatu maa shay diyadiisii shaygaasoo duuna nafsi nafta ka yar oo min adraafin ay acdaa xibno ah hadduu qofku xibno uu gooyo wa macaanin macaani ah macaaniyuu qofkii ka baabi'iyey macaani maxaa loola jeedaa wax ishu aysan qaban karin ayuu qofkii ka baabi'iyey waxa ishu aysan qaban karin maxaa ka mid a ah? caqligii qofkii suu madaxa uga garaacayo qofkii waa waashay maxaa ka waajibaya waa macaani waxyaala ishu aysan qaban karin inuu qofkan yani ka baabi'iyey waa caqligii maxaa ka waajibaya wajuruuxin dhaawacyaalkii ah ama dhaawacu u geysto qad takuunu diyadaas inay ahaataa la arkaa ka nafsi mararka qaar waxaa dhici kartaa naftii adigoo gooyey intii lagaa qaadi lahaa in lagaa qaado waa dhibaato qofkan aad u geysatay awd maxaa ka mid a ah? naftii diyadeedii wax lamid a ah. wadaalika maa adiladii kii oo kale fii qadci lisaani carabka goyntiisii kii ku sugnaa oo kale qofkii carabkii ka jartay kow diya kugu waajibaysa diyo kaamila lanna qofkii haddii carabkii aad ka goysay waad dishay ma noola qofkaas waa iska nool yahay mooye waa qof aad dishay oo kaleu la mid yahay marka diyo kaamil ah ayaa ka waajibaya qofkii carabkii marba haddii aad ka goysay waidhaabi alcaqli caqliga baabi'intiisii oo kale qofkii sidaad u garaacayso madaxa uga garaacaysay caqligii waa baxay wuu waashay qofkii oo dhan wuu waashay diyo kaamila w lannu qof waashay qof nool ma ah xooloo kaleu iska noqday qofka qof xoolo kale ah ayuu iska noqday diyo kaamila w boqol neef oo geela ah ayaa laga qaaday rag hadduu ahaa haweeney hadduu ahaan lahaana kontona laga qaado konton neef laga qaado waxaa la mid a sidaas oo kale hadduu uu tejiyo idhaabu اlkalaam suu u garaacayo madaxa kuga garaacayo hadalkiiu waayo maba hadli karo diyo kaamila iyadan diyo kaamila ka waajiba waxaa kaloo ka mid a sidaas oo kale shamigii qofku hadduu waayo uraskii saad u garaacaysay u garaacaysay waxba ma u urayaan waxna uma carfan diyo amil qof dhintay oo kale qofkaas qof dhintay oo kale ayuu la mid diyo amil wa kasri sulbi dhabarka jebintiisii oo kale kasrigaasoo almufawiti baabiiyey lilmashi socodkii aw iljimaaci ama jimaaci haweenka baabiiyey qofkani dhabarkii uu ka jebiyey markii dhabarka uu ka jebiyena waxaa ka tegey socodkii iyo jimaaci ama socodkiiyaa ka tegey ama jimaaciyaa ka tegey labadooda inay kulmaan shardi ma aha dhabarkii uu ka jebiyey ma socon karo waa diyo kaamil diyo kaamil ama qofkan wuxuu sameeyey dhabarkii markuu ka jebiyey haweeneydii xaaskiisii maba aadi karo shaqadii ma qaban karo shaqadii ma qaban karo diyo kaamila ah. diyo kaamila ah ka waajib waqad takuunu diyadu inay ahaataa la arkaa waqad takuunu hiya middaas oo acdaada ah xibnahaas la baabi'iyey inay ahaataa la arkaa nisfahaa nisfa diyati diyada niskeed inay ahaatana waa la arkaa waxaa kaloo dhici karta in lagaa qaado xibno haddaad baabi'iso nisfu diya wadaalika maa ayladii kii oo kale fii qadcilyaddi gacanta goynteeda wixii ku sugnaa oo kale aw rijli ama lugta goynteedii wixii ku sugnaa oo kale gacanaad ka goysay waa nisfu lugaad ka goysay nisfu diyada niskeedii ayaa ka waajiba waqad takuunu inay ahaataa la arkaa waqad takuunu inay ahaataa la arkaa alwaajibatu tii waajibaysay uluahaa uluddiya diyada saddex meeloodkeedii hal meel inay ahaataa la arkaa wadaalika maa adiladii kii oo kale fil jaa'ifati midii duleelinaysay oo gudaha daaqalka gelaysay tii ku sugnayd oo kale waxaa dhici karta mararka qaar dhibaatada qofkan loo geystay inuu ka waajibo uluثu diya diyadiioo saddex meelood loo qeybiyey hal meel waa soddon iyo saddex neef oo geela iyo hal neef oo saddex loo qeybiyey qaybtiisa uluثu diya inay ka waajibtaa dhici karta waxaa ka mid a jaa'ifadii jaa-ifada ilojeedada layidhah soomaalida jaa-ifo markii la yidhaah waxay u maleeyaan kelimo xunu iyir kelimo xun hadda loolama jeedo jaa hadda ulojeedada laga leeyahay waxaa weeye waa jurxun yanfudu waa dhaawac yacni u dusaya ilaa jawfin baatin calooshii dhaawac gaaraya ama meel yacni gudihii qofkii daakhilkii u dhaadhacaya maalan qofkii tooreeyu ku dhuftay tooreydii waa duleyshatay meesha dulaal waxay noqotay daakhilkii u dhaadhacay gudihii u dhaadhacay ayuu noqday ulusudiyaa ka waajibay diyadiiyo saddex meelood loo qeybiyey halkiisa meel ayaa ka waajibay jaa'ifa la yidhah jaa'ifa waqad takuunu diyadu inay ahaataa la arkaa waqad takuunu alwaajibatu tii waajibaysa inay ahaataa la arkaa rubucaha rubcadiya diyada afar meeloodkeedii mararka qaar waxaa dhici karta waxyaalaha waajiba inay noqdaan diyadiiyo afar meelood loo qeybiyey hal meel wadaalika kamaa yuladi kii oo kale fii jafni اlcayni isha galkeeda tii ku sugnayd oo kale ishu waxay leedahay yacni ajfaanay leedahay ajfaan galal ayay ishu leedahay galalkan middaana laba galay leedahay tanna laba gal ayay leedahay muxuu sameeyey marka hal gal ayuu ka jaray ishii galalkeedii gal ka mida ayuu ka jaray haddee ishii galkeedii gal ka mida qofka hadduu ka baabi'iyey diyadiioo afar meelood loo qeybiyey halkeed meedaa ka waajibaa ah, an iyo labaatan an labaatan neef oo geela ayaa laga raba waa sida ilahay insaanka u karaameeyey fiir insaankii sida ilaahay u karaameeyey jala jalaaluh waqad takuunu inay ahaataa la arkaa alwaajibatu midda waajibaysa cushrahaa cushra diyati diyada cushurkeedii waa toban meelood hal meel toban meeloodkeed inay noqotaa dhecga wadaalika ma ayoladii kii oo kale filisbaci farta kii ku sugnaa oo kale hal farad ka goys cushru diya lagaa qaadi diyadii oo toban meelood loo qaybiyey halkeed meel ayaa lagaa qaaday waa toban neef oo geela ayaa ka waajibay marka waqad takuunu inay ahaataa la arkaa alwaajibatu tii waajibaysa nisfa cushrihaa cushri diyati diyada toban meeloodkeedii toban meeloodkaas niskiis inay ahaataa la arkaa midda waajibaysa wadaalika ma iladii kii oo kale fii muudixati ra'si madaxa midii caddaysay oo kale oo lafta madaxa caddaysay awilweji ama wejiga mad wejiga laftiisii tii caddaysay oo kale waxaa kaloo dhici karta u ku leeyahay sheekhu nisfu cushri diya inay waajibto diyada cushirkeedii muxuu ahaa toban neef tobankaas neef niskiisu muxuu noqonaa waa shan neef shantaas neef mar ay waajibayaan adu shan neef see ku waajibayaan masalatu muudixati ra'si aw ilwaj qofku madaxii intuu ku dhuftay yacnii biruu ku dhuftay ama uluu ku dhuftay laftiyaa bannaanka tegay laftii ayaa banaanka timid muudixaa la yihi ama wejigiiuu ku dhuftay laftii wejigaa banaanka timid shan neefo shan neefoo geela ayaa markaa ka waajibaya marka intaasuu sheekhu kuu soo sheego marna wuxuu ku leeyahay waxaa waajibaya kullu diya dhaawici qofka loo geystay diyadii oo dhan ayaa mar waajibaya mar waxaa waajibaya nisfu diya mar waxaa waajibaya uluثu diya mar waxaa waajibaya rubcu diya mar waxaa waajibaya cushru diya mar waxaa waajibaya nisfu اlcushri ilaa lix mas'alo uu kala qaaday sheekh allah subaa